بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbي cبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحimه الله تعالى bاب الخرق wuxuu ku saabsan yahay alkhرق wهو الجهل والxمق والطyش alkhurqu jahliga ama aqoon la-aanta ka dhashaa fudeedka iyo deganaan la-aanta qofka hadduuna deganayn oo rifqi iyo deganaan uun wax ku wadin wuxuu ku dhacayaa jahli wuxuu ku dhacayaa deganaan la-aan iyo waxaan ficleen caqli ahaan u wanaagsanayn musanifka lafdigaas u keenay kuma imaanayo xadiidka waxay kamid tahay taraajumta bukhaari ee daqiiqa ah ee macnaheeda uu daqiiqa mustanbadka yahay ilan bacda taraajim bukhaari taraajumtiisa qaara matniga iyo xadiidka daahirkiisay si toosa ah u waafaqsan tahay oo waa jeli waa cad yahay dalaalada iyo tusida uu kutusaayo dalaala waadixa wey qaarna taraajimtiisa dalaalatuhu min alxadiidi dalaala khafiya waa dalaalo qarsoon waana lagu yaqaanaa bukhaari raximah llahu tacaala inuunan mar walba banaanka wax kusoo dhigin oo uu ku siiyo majaal aada wax ku baadi karto ood ku tadaburi karto oo istimbaad waxa la yihahdo taraajimta bukhaari raximah llahu tacaala waxay kamid tahay taraajimta ay ahlulxadiidka iyo culamada sharxa kutubta bukhaari aad iyo aad ay iskugu qabtaan fahamka iyo ujeedadiisa iyo muraadkiisa marka alkhurqu rifqiga ayuu ka soo horjeedaa rifqiga xadiidka ku imaan doona ayuu ka soo horjeedaa marka meesha ku dhihi lahaa baabu rifqi ayuu marka wuxuu ku yihi baabu lkhurqi a baabu lkhurqi fudeedka iyo jahliga iyo doqonnimada isla socdaan waxaasoo dhanba qofka hadduu fudaad la yimaado waxaa ka dhacaya waxaan caqliga ku fiicneen waxaa ka dhacaya wax jahli iyo aqoon la-aan ku dhisan waxaa ka dhacaya waxaan deganaan iyo dhimrin lahayn kulu hada marka khurqigaasa lagu fasiraya qaala xadathana abulwalid adayaalisi qaala xadathana shucba ibn xajaaj alwasidi can miqdaam ibni shurayxin qaala wuxuu yihi samictu waxaa maqlay abi aabahay shureyx ibnu hani qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay caaishata radia allahu canha taqulu caaisha oo leh kuntu waxaan ahaa calaa baciirin baciir neef geela ayaan saaraa baciirkaasoo fiihi sucuuba ayay kakanaan ku sugan tahay sucuuba kakanaan ma aheen neef geela oo layli layli ah oo degan ma aha ee waa asacab sacabkuna waa did dhaluul dhaliil buu ka soo horjeedaa marka sucuuba ku suganoo hadday noqoto dhaqdhaqaaqiisii iyo siduuna ugu hogaansamaynin raakibkii saaraa xogoo adeega ku sugan xooluhu waa kala fidadyihi waa kala degan yihiin neef baa qaylo iyo dhib iyo orad iyo qabasho iyo wax kaaga baahan neefna waaba iska degan yahay oo saad rabtaad oola macaamulaysaa fa jacaltu waxaan guda galay bay leeda caaisha adribu inaan garaacayo si u hogaansamo yaan garaac ku bilaabay iyo dhawaaq iyo canaan faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi calayki waxaad laasimtaa birifqi dhimrin xataa xoolaha u dhimri neefkan isaga ah haddaad oga sii kusii qaynido waa sii duurgelaya marka dambe wuxuu noqonayaa ka awaabid ilwaxshi sida kale u noqoni marka inaad muqmuq tiraahdo ood barido ood magac wanaagsan ugu yeedho ood wax usoo yyaa ku dhaamaa calayki waxaad laasimtaa ood la imaataa oo korkaada laga rabaa birifqi inaad u dhimriso fa ina rifqa dhimrintu laa yakunu fii shayin shay gudihiis dhimrin laga helo ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu min shay wax lagama siibo oo lagama bixiyo lagama fogeeyo rifqiga iyo dhimrinta ilaa shaanahu waa fool xumeeyaa soo maarti waxay kamid tahay howlaha arrimaha nabiga caleyh salaatu wasalaam hadigiisa qiimaha badan ayuu xadiidka kamid yahay mucaamalaadkeena iyo dhaqankeenana si toosa uga dhex muuqanayso haddii aad fiiriso wixii dhimrin aad ku samayso ilmaha haweenka jiiraanka dadka kuu shaqeeya dadka aad la shaqayso hadal wanaagsan hadal wanaagsan muu dhali ixtiraamna ixtiraam muu dhali deganaan waxaad ku qabatana si qabow oo wanaagsan buu kugu hirgeli wixii laakiin adeeg iyo qalafsanaan iyo cay iyo jiiritaan iyo marid iyo boob lagu maro kadeg uu noqonaya wax kala carara wax kala fiiga wax jajaba wax dhinta wax dhamaada unbu ku dambayn waa sidaas mucaamalado dhan ba sidaa ku socota qofka dadka ugu macaamilo xun ugu qallafsan haddaad hadal macaan ku tiraahdo hadal macaan baad ka heli laakiin haddii aad hadal qallafsan ku tiraahdo marka horeba asagoo fooda taagnaa waxaa weeyaan waa waa sii qarxaya waa sii qarxaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi oo jaliilah oo la yidhaahdo makrama oo binu zuhra ah miswar binu makhlama aabihii weye waxaa la yidhi wakana fi dabcihi shay wa kana fii dabcihi shay xoogo dabeecadiisa wa yar adkeed marka nabiga alayh salaam ba waxaa u yimid qibaab iyo jubbooyin kootiye koodrar baa loo keenay hadiyeah nabiga alayh salaatu wasalaam waa yaqaanaa saxaabadiisa waa ka warhayaa wiilkiisiba wuxuu yihi nikica nabiga aadni dhar buu qeybanaya waad maqlay gurigii haddii hor tageen wuxuu orod u tag nabiga igu yar ha iisoo baxee waa nabi maxamed sala allah alay wasalam ha iisoo baxee orod igu yar buu yiri markaasuu wiilka wuxuu yihi aaba ma rasuulka ilaahi baan u yeeri oo dhihi aabay ku yeeray uu ku aqbalaya orodbi uu ku aqbalaya waa runtii uu aqbali markuu u baa nabiga aleyh isalaatu wasalaam hadalkii shanqadhi buu maqlay uu sii diyaar garaystay kooti kootiyuu kasoo bixiyey buu sii diyaariyey waa soo baxay nabiga sala allah alay wasalam asagoo leh khabatu laka hada ya mahrama khabatu hada laka ya mahrama khabatu hada laka ya mahrama kanaan kuu dhigay kanaan kuu dhigay bal fiiri markaasuu nabiga alay salam marka wuxuu arkay ninki furfurmay oo farxay oo markaasu wuxuu yihi radya mahrama saas rasulka alay salatu slam radya mahrama raalli buu noqday biyo mahrame khalaas marka ninkii asaga ahaa iyo wixii xaalkiisaah oo dhan maxay isku bedeshay qurux maa kaana rifqu fi shayin ilaa zana walaa yunzacu min shayin ilaa shaana waa fool xadiis saxiixa weeyaan qaala xadathana sadqa akhbarana ibnu culaya can اljurayriyi saciid can abi nadra lacalhu salim bin abi umaya qaala rajulu mina nin anaga naga mid ah wuxuu yihi yuqaalu lahu la yihahda jaabirun aw juwaybir ama mukabr mukabir weeyaan oo jaabir wey mukabar weeye ama waa taskhiir juwaybir waa nin majhuul ahoo aan la aqoonin weyn xadidkuna saas ku daciif noqday dalabtu xaajatan danbaan waxaan ka dalbay ilaa cumara cumar bn khadaab radia allahu canhu yaan wax ka dalbay fii khilaafatihi xilligii uu mas-uulka ummadda muslimiinta u ahaa ee khaliifka ummadda u ahaa khaliifu rasuulilah khaliifa khaliifa rasuulilah amiir lmuminiin buu ahaa marka hore abubakr markuu nabiga alay salam dhinta abubakr waxaa loo bixiyey khaliifatu rasuulilah rasuulka ilaahay ninkii bedelay ee khaliifka ka ahaa markaasaa cumar haddana markii waqtigiisa imaada abubakr u dhintay waxaa lay rasuulka ilaahay khaliifkiisa abubakr khaliifkiisa cumara markaasuu wuxuu yihi waxaa way dheeraane kaiga dambeeyana muxuu noqoni cuhmaan khaliifatu khaliifatu khaliif wuu dheeranay marka marka wuxuu yihi soo muminiin matihiin ana waxaana amiirkiini soo maaha amiir laqabka ha la baxno amiir baa marka dambe dhihi jiray cumar marka waktigii uu amiirka ahaa oo khaliifka ahaa khulafaa raashidiin buu kamid yahaye ayaan waxaan ka dalbay xaajo faintahaytu ila lmadiina magaalada madiinaan imaaday oon soo gaaray wasaltu wey leylan habeenimaan magaalada madiina soo galay meel kalu ka yimid oo cumar oo daaru eh, mxuu ahaa maqarkii iyo meeshii caasimadda u ahayd islaamka jooga madiina ayuu usoo qastay faqadawtu waan kusoo kallahay calayhi calaa cumar habeenkii buu soo galay aroortiiba waan kusoo kallahay cumar radia allahu canhu waqad ucdiitu waxaa siiyey buu leeyahay ninkan fitnatan caqli iyo walisaanan lisaanan carab furmi carab furan oo faseexa ah aw qaala wuxuu yihi mantiqa fitratan caqli iyo wa mantiqan baa la siiyey nudqi iyo sawd iyo hadal hadal toosan baa la siiyey buu yihi hadal toosan mantiqa waa saas hadal toosan baa la siiyey oo faseexaa oo aan ninkaan cumar ku qancin karo wax badanna aan aan hadalkayga aan ku bedeli karo fa akhadtu waxaan qaata qabtay bu yihi fi dunya addunyadii cumar buurtiisu ka hadlayaa adduunyadii baan doortay bal inaan ka hadlo oo suuradeeda aan suura ka bixiyo fa akhadtu fi dunya adduunyadii baan qabtay oon ka hadlay oo fasakartuhaa waan yareeyey buu yidhi wax sagiira oo macno lahayn oo daniya oo xaqiran oo waxba maan ka soo qaaday buu yidhi fa taraktuhaa waxaan ka tegay saan u baalinayo oga hadlaayey laa taswa iyadoona u dhig min shayin waxba waxba waxaan hemaan ka soo qaaday buu yidhi saan oga hadlay xagga oga dhigaayo adduunyada kownaha ay tahay dani faani ay tahay qiimaheeda isbedelkeeda ujeedo iyo qarad ayaan ahayn daar xayawaan aynan ahayn fadaragtuhaa laa taswaa shaya waxba ayadoon ahayn oo udhigmin ayaan ka tegay buyiri wa ilaa janbihi cumar dhinaciisa rajulu nin baa ahaaday abyadu shacri timihiisu ay cad yihiin abyadu hiyaabi dharkiisana oo cad yahay cumar waxaa ag fadhiya nin dhar cadcad oo timo cad cirale oo oday ah ayaa ag fadhiya faqaala wuxuu yihi ninkii lamaa faragtu markaan hadalka ii bogay yu taqiib markaasi uu taqiibiyey hadalkaygiibuu taqiibiyey wuxuu yihi kulu qawlika hadalkaada dhammaantiis kaana muqaariban buu ahaa yani muqaarib ila sawaab hadalkaadao dhan sawaabku u dhowaa waa macquul waa wax la qaateena oo macquulaho saxa buu ahaa ilaa wuquucaka ku dhicidaana fi dunya addunyadaad ku dhacday mooyeene adduunyadan aad eber ka dhigtay mooyeene inta kale waad rooneed wahal tadri ma dunya addunya waxay tahay ma garanaysaa markaasuu isagana qabtay adduunyadu inuu wax ka dhigo dhinac kaleu ka fiiriyey ina dunyaa dunyadu fiihaa waxaa gudaheeda ahaaday balaaquna wixii aan ku gaari lahayn danaha anaga iyo xaajadaanada aakhiradaanada iyo ajirka ajirkaanaga iyo jannadaanada balaaq waaye balaaq ilaa xiin aw mase qaala wuxuu yidhi zaaduna waaba sahaydaanadii ilal aakhirati aakhira aan ugu sahay qaadanaynay oo haddaan adduunyo la helin miya jannatu firdowse la heli oo jannatu cadni la heli oo laciin la heli xaggee loo maraa adduunyada janno xaggee loo maraa xaggeese lagu abuurtaa wixii jannada lagu geli lahaa zaadunaa ila alaakhira waa sahaydaanadi aakhiro wa fiihaa gudaheeda waxaa ahaday acmaalunaa shaqadaanada allatii nujzaa naga abaalmarin bihaa shaqaduba fi laakhirati aakhiro waxaan camalee la samaynayo ama salaadaha ama sadaqaada ama xaja ama zakaa ama ilaa acmaashan faraha badan aakhira laiska abaalmarin marka wixii aan ku shaqaysanayni ean camirayni ee wax ku kale isku dhaafsanayni yaa waxaa tiri wax ay tahay male qaala faakada wuxuu qabtay isaguna fi dunyaa adduunyadiibuu qabtay fa faakada waxaa qabtay fi dunyaa adduunyadii rajulu nin baa qabtay huwa aclamu iga yaqaana biha addunyada mini aniga zaawiyadii dhinacan ka fiiriyey mooye dhinac kalu ka fiiriy addunyada marka laga hadlaayo oo markaad ayada midigta saarto oo ayada aad ka dhigato haayo oo ayada aad ka dhigato waxaa laga dhibanaynin oo kale oo qasadkii ujeedadii lagu abuuray la raba adduunyada inaad ku tabcato aad tabaceedii ka tagto ood aakhiraba ku ilowdo middaa way midda laga hadliye haddaad ka dhigato masraca ila alaakhira inaad aakhira aada abuur oga dhigato waxaa weye wax ka fiican male walidalika nabiga alayh salaam dhihi jiray wa aslix lana dunyaana lati fiiha macaashuna noloshii iyo noloshiiba noloshiba ku jirta tacmiirkii iyo camiraadii ardadaa ku jirta marka inaad un tiraahdo ilaahayow adduunyadan wanaagi iyo xasano nasiib baa la rabaa oo aakhara aad ugu diyaarsato oo tacmiirkii la rabay aad la imaato oo tan yani tarankii ala rabay ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inay ku taranto oo deen hadhowna ummadda nabi maxamed ay noqoto ummadaha ugu badan ummadaha ummadaha nabiyaasha kale uu kaga hormaro ujeedooyinkaas faraha badan baa ku jira marka addunyadii buu ka sheekeeyey buu yihi fa akhada fi dunya rajulu huwa aclamu biha mini faqultu markaasaa waxaa yidhi bui ya amiira almuuminiin man hada arajulu ladi waaya ninkan ilaa janbika dhinacaada fadhiya qaala sayidu lmuslimiin muslimiinta sayidkoodii weeye ubay bnu kacab radia allahu canhu waardah sayid lqura sayid lqura laqabkiisa ayaa la yihahdaa abu dufayl wa qiila abu nujayd radia allahu canhu daciif isnaad ninkaa juwaabir ama jaabir la yihahda cabdi laa yucraf kama qaalahu dahabi raximah llah sanadaan waa daciif xadiidki <clears throat> lakin waxaa laga fahmi karaa tawaazun in la sameeyo adduunyada iyo aakharada labaduba waxaa weeyaan laba daarood oo mid walbaba muhimad iyo bay leedahay marka mid walbaba munaasabadeedii iyo meesheedii iyo macnaheedii in la mariyo umay u baahan tahay oo ruhbaaniyana lama ogolo adduunyada aruhbaaniya in adduunkii la dhawaari shaqa kumali masaajidkan degaya oo sawmacadan gelaya oo cibaado madhax fadhinaya ood adduunyadiiba waxba qabsanin lama ogolo in adduunyadii aad israaciso ood aakhirada ku halmaanto oo iyadii wax moodo oo waajibaadka dhan oga tagtana ayaduna waa caqligaabni weeyaan oo qasadkaadii baad garan weyday iyo haayadii iyo meeshaad ku dhammaanaysay labadii marka in laisku wadaa la rabaa qala imam الbخariyu raximah الlah xadaثna عaliyu qala xadaثna marwan qala xadaثna qinaan ibn cabdالlahi الnahmi qala xadaثna cabdiلرaحman ibn cawsajة an اbara bn caazib radi الlahu canهuma qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu alيه waslm nabig wuxuu yihi alasharaةu badarka kibirka iyo qooqa qofka intuu faraxa ka badto oo barwaaqada iyo isku toosnida ka badato inuu deeno dadkii ilaahay iyo addoommihii ilaahay iyo makhluuqii ilaahay uu ku tunto xaqooqa ka dhalanayo aan qof aan isku iska oloolin oo suu raba iskaga hadli oo wuxuu raba iska samayni maxaa keenay faraxa ka batay barwaaqada ka badatay nicmada ka badatay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'ahu istaghnaa insaanku dhuqyaan iyo iyo kibir buu bilaabi inuu arkay inuu deeqtoomo hadduu arkay ina iskugu toosan tahay hawsha meeshuu dhihi laha alxamdulilah alla ku shugrin lahaa addoomihii ilaahay wax u tari lahaa uu tawaaduci lahaa ayuu qooq bilaabi marka qaala rasul sal slm alasharatu badarka iyo qooqu sharun shar wey maxaa yeele waxaa ka dhalan kibir baa ka dhalani dadkii oo la xaqiraa ka dhalani dadkii oo la dulmiyaa ka dhalani waajibaadka iyo xuquuqda laga taga ka dhalani waxaasoo dhan waxay salka ku haysaa an raahu istaqnaa qofkan inuu isku halkay inuu deeqtoomaba ayaa ka dhalanaysa xadiidku xasan weeyaan baabu istinaacu lmaali xoolihii oo la samaysto istinaac macnaha waxa weeye alcamal ya alcamal alqiyaam xoolihii oo loo istaago oo laga shaqeeyo oo la kobciyo oo dhaqaalihii kor loo qaado ayaa laga hadlaya isdiraac xoolaha haddii la kobcin waayo way baaba-ayaan markay baaba-ayaan faqri baa imaanayo faqri markuu imaadana ummaddii muslimka ahayd quwadeedii baa dacfi ku dhacaya kadib deena waxay noqon in ummadihii kale iyo gaaladii lahoos fadhiisto oo gacanta loo dhigto waxaa kasii dhalan marka natiijadu noqon man malaka quutaka malaka qaraaraka tana ka dhalanaysa qofkii quudkaada iyo masruufkaadaba gacanta kugu dhiga qaraarkaadana gacantu ku dhigi siduu rabu kugu tasarufi meeshuu rabu ku marsani wuxuu rabuu kaa samayni wuxuu rabuu kaa samayn siaasaa marka looga xoroobo muslimiintu waa inay noqdaan dad dhaqaalahooda iyo isku filaashahooda gacanta ku haysta waa inay noqdaan oo oh, aan u baahnayn cadow iyo gaalo u baahnayn xadahanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadahanaa xansh bnu xaariثin can abihi qaala kaana arajulu ninku wuxuu ahaa minaa nagamida tuntaju farasuhu faraskiisaa dhali jiray tuntaju afcaasha waxay kamid tahay mabniyu lilmajhuul iska laazimta nataja marka nutija haddii ldhamaa kaana arajulu mina tuntaju farasuhu faraskiisaa dhali jiray ee laga dhalin jira dhihi maysida faraskiisaa dhali oo ilm ilmuu dhalaya falw falw baa la yihahda muhra muhrina waa la dhaha falowgana waa la dhahay darmaanta ilmaha yar markaasuu fayarxaru waa gawrici ilmihii yaraa ee faraska uu dhalay ee la rabo in la kobciyo oo berri faras uu noqdo mustaqbal laga fikiro waaba gawracayaaba fa yaquulu wuxuu leeyahay anaa aciishu xataa arkab haada saasuu leeyahy anaa aiish aniga miyaa noolaani xataa arkaba ilaa aan ka fuula haada midkan midkan markuu intuu weynaado uu noqdo faras noqdo miyaan intaa noolaani dhibkiisa maxaa marka igu wata faraskaygiio ii xoog badan oo haddaba isticmaalso imadhaama intuu iga nuugi lahaa oo iga maaratay rafaadin lahaa waaba gawracayaaba fiiri himigaabnida waa himigaabni wey marka faraskii yaraa wuxu le anigu ama duqoobey ha aminkan gorbaa midkan argeelaya dhibkiisa baa idhaaf a dhibkiisa baa idhaaf ilmahan hadda dhali ilmahan hadda dhali goormuu ani wax ii tari ilmahan aminka dhali goormu ani wax ii tari wax ii qaban a waaban tegey way soo gelay soo marta odayaasha ayadana way way way dhahaan qaar baasaa dhihi dayib haddii dee ay tabar wax ku ku run sheegtay oo gacanta aad wax ku haynin oo iska lugooye un arrintu ay tahay waa sax laakiin hadduu qofku wax isku tari karo wax taro waa inuu dhaqaaqo tallaabo hor u qaado ayaa loo baahan yahay marka arkaba haada xataa arkaba haada miyaa noolaani fa jaaat waxaa jaaanaa waxaa noo yimid kitaabu cumara cumar faaruq radia allahu canhu ardah amiir lmuminiin alxakiim warqaduu soo diray mar walbuu walaayaadka iyo gobolada iyo madaxdu waraqad cumuumi ah ayuu u diri jiray marka waraqaha uu dirayo shacabkii baa loo sii daadejini oo laleeyahay madaxweynihii warkan usoo diray marka keliya wax kastaba wixii diina iyo wixii dhaqana iyo wixii mucaamalaada iyo wixii xoole dhaqaala wax walbaba waa la socotaa madaxweynaha hogaaminaya lan mogtahay a ah, maslaxada marka mujtamaca mar walba raciyada ninka raacigaa la rabaa inuu hogaamiyaa la rabaa dhinac walbaba hadday silmi iyo nabadgelyo tahay hadday colaad iyo dhibaato dagaal la gelayo ay tahay hadday tahay dhaqaalihii oo la kubcinayo hadday noqoto gurmad la qaadayo ummadda dhexdeeda intan yaa la sugi ninka madaxdaa la sugaya ummaddu markay indho weydo waxba ma qabsan karto marka cumar radia allahu canhu warqad buu soo diray waxay warqadda leedahay an islixuu hagaajiya maa rasaqakum allah wuxuu ilaahay xoolo idin waa risuqay hagaajiya hagaajinta maxaa kamid a ah? kobciya xoolihii ah, ari baad leedahay soo maha daaji arigi badi afartan boqol ha gaadho boqol afartan afartan iyo boqol boqol baa ka fiican a boqol baa ka fiican waxbaa ka sadaqaysan wabaad cuni noloshaada ku kaaftoomi sii wad weligaaba xoolahaada kobci marka waxa weeyaan waa alistihmaar waa nama aliqtisaadi xoolihii oo la badiyo oo la kordhiyo ayaa laga hadlaya aslixuu maa razaqakum allah fa ina fi lmri amarka waxaa ku sugan tanafusan waasace adduunyadii markaad shaqaysanayso aakhara tana mar walba hadhihi fadhiisanine qiyaamihii baa buunkaa laafoofiye war buunki waxbaa ka haray ha muddaa ka hadhay saas ka wadaa bunkii iyo qiyaamihii muddaa ka hadhay calaamad saacati alkubraa baa jirta soo ma saacado waaweyn baan weli dhicin oo qiyaamaha lagu garan jiray weli ma dhicin weli ma dhicin intan muslimiinta oo nool hal buun oo la afuubi ma jirto xadiiska nabiga saadiq lmasduuq aleyhi salaatu wasalaam adduunkan hadda si u dhaqan yahay buunka maanta lama afuufayo maxay horta musliminta inay dhamaataa ka horeysa muslimiinta dhamaashadeeda hal maal ma dhamaanayso dajaal waa inuu soo dego ciise waa inuu imaado juuj wamaajuuj waa inay imaadaan hawlo badan baa jira soo ma intaasoo dhan ba aakhre ka dambaysa marka taas marka marka laga hadlayo aakhre iyo adduun waxaa weeyaan ictibaaraat hadda dhinac baa laga fiirin marka laga fiiriyo kulu aatin qariib ah inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba yani wiii wax imaanaya waa iska dhow yahay isticdaad mar walba ku jir diyaar garow aakhiradaad u diyaarso markii laga hadla haddee nin nool oo caafimaadsan oo reer loo dhaqanaya ta adduunku waa dhaqan yahaye tacmiir baa lagaa rabaa beriya beri dambe iyo toban sano iyo shabaatan sano waktigeed gaari lama oge ushaqayso ushaqayso adduunkaada dhinac kaga jir dhinac kaga jir marka wuxuu leeyahay war haddii aakhiradii haddaad horta soo dhigato ood adduunka o dhan faraha ka qaado aakhirana ayba yar durugsan tahay adduunkiisa ma fadhiisanayo adduunka mu fadhiisani marka shaqaysta weyaan an islixuu maa razaqakum ullah wuxuu ilaahay ingu arsuqay sameeya oo hagaajiya fa ina fi lamri amarka waxaa ku sugan tanafusa maa ku sugane ey tbaacudan tawasucan waa kala fog yahay amarka ah, wuxuu ka wadaa fi lamri saacadda qiyaamo saacadda qiyaamo nifaas baa inoo dhexeeya ha tanafusan nifaas baa inoo dhexeeye hala shaqaysto wey oo shaqaha la qabto adigoo roobanaysa wa cilmuqeyba hala fadhinin meesha shay cilmuqeyba oo war loo hayna goor u dhici doono wixii hadda aad hayso indhahaada ku hayso ku gal wixii kalena oo aakharaahana ushaqayso shaqayso sidaa wey macnaha marka taa waxa weya waa cumar radi allahu canhu wa ardaah iyo xikmadiisii iyo mumaarasadii iyo mucaamalada adduunka waana waana ninkaasi khaliifat rashid oo taqwada iyo khashyada iyo cabsida markii la dhao tawaaduca wax kaga horeeya ma jirin xaggan kalena siduu u dhisay dowladdii islaamka aheed ee dhinac walbaba ooga dhisay ee nidaamkeeda u dejiyey ee maamulkeeda u habeeyey ee haddii muxuu aha siday ukala socon laheyd adduunkii wax allaalo wixii maamul wanaaga oo markaasi laga faa'iidaysan lahaa khibraadkii dowladihii xilligaa jiray waaweyna faris iyo ruum giddi waa ka qaatay Ah. waa markaas wax nadaamsan oo fayral leh oo habaysan buu inooga tegay cumar radia allahu canhu xagga qadihii markii loo noqday iyo xukunkii xadid walaa cumar radia allahu canhu si u mari jiri kitaab laba mujalado hadda jiro la yidhaahdo qadaahu cumar yani cumar iyo intu si wax uxukumi jiray iyo qadihiisi waxaasa laga hadlaya radia allahu canhu ardaa nin mulhama oo aad iyo aad maarata u ildheer bu ahaa ildheer oo ilahay ilhaam uu ku manaystay marka ninka dadka madaxda waxaa la rabaa inay mar walba ka shaqeeyaan xoolaha iyo dhaqaalaha ummadda in kor loo qaado iqtisaadkooda kor loo qaado say isku filaasho u gaaraan sayna u baahanin oonan ugu baahanin dad aan maaragtay qiimeyneynin aan ugu baahanin oo ay uga maarmaan waxaa kaloo lagu boorinay idaacatlmaal in laiska ilaaliyo xoolaha in la dayaco oo la yirahdo xoolaha maxay noo tari la dhaho neefkii la gowraco o laiskagaba dhaqaaqo a ah, taas lama ogolo laa rabaaniyata fi lislaam islaamku rabaaniye iyo inaad adduunka faraha kala baxdo ood meel iska fadhido ma ogolo <laughs> mas-uuliyaadka xaakimka iyo suldaankan waxaa a ah in arrimahaas dadka lagu baraarujiyo ayaa a ah. ayib marka in loo shaqeyso adduun iyo aakharaba oo xoolahana laga shaqeeyo oo maam maalka la ilaaliyo keliya duruqda iyo waddadu kaa soo gelayo xalaal ha ku noqoto masaariftay meeshaad ku bixinaysan waad garanaysaa xadiidkii dahaba ahlu bidarajaati alculaa waa ku dhihi jireen saxaabadii muhaajiriinta nimankii ahlu ee maalqabeenka ansaar darajooyin iyo jannaba way nagala tageen nicma almaalu saalix lirajuli saalix bu nabi alay salaam xoolo wanaagsan oo meeshii lagu bixin lahaa khayrkii uu yahay oo qof wanaagsan oo wax fahansanna uu gacanta ku hayo wadadeeda marinayo ayaa nicmo badan laakiin maxaa la rabaa an yakuna almaalu mulkan laka laa mulkan calayk laa laa huwa malik laka yani in xoolahaadi aada lahaato oona kulahaanin dadka dadka qaar oolaa xoolaha leh xoolaha leh ah, xoolaha iska leh an xoolihii maxay cunaan maxay cabaan maxaa daawadooda xaggee la daajiyaa xaggee la dejiyaa xaggee loo soo jeedaa mar walba xoolahaas unbu maarata utaagan yahay ee xoolihiiba ayagu ninkii maaragtay maba yeelanayaba maxaan ku cibaadaystaa maxaan baxsadaa maxaan ku xajiyaa maxaan sadagaystaa maxaan awqaaf iyo waqafka khayra ka baxsadaa markaas xoolahaad leedahay markaas xoolaha leedahay markaasaa janno lagu galaa qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah xadathana abulwalid dayaalisi qaala xadathana xamaad ibnu salma can hishaam ibnu zayd ibn anas bn maliki can anas bn malik radi allahu canhu waardaah can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala in qaamat isaacatu hadday saacadda qiyaamo dhacdo wa fii yaddi axadikum axadkiin gacantiisuna ay ku sugan tahay fasiila dheeli dheeli ama tallaal fasiilada waxaa la dhahaa laanta geetimireedka ah wadiyana waa la dhahaa way noo imaan doontahay marka laantimireed oo naasir ah oo la tallaalo oo la abuuro gacanteeda ku jirto geedka waa lasoo goy laantan meel baa la gelin geed bay hadhow noqona marka wafi axadikum fasiila talaal uu ku jiro laan timireed oo in la talaalo u baahan geedihii kalena waa lamide fa in qiyaamihiina buunkii baa la afuufi rabaa gacantiisana markaa waxaa ku jirta laan laan laantimireeda oo in la abuuro u baahneed fa in istataaca hadduu kari karo allaa taquuma inayna dhicin saacaddii qiyaamo xataa yakrisahaa ilaa uu ka talaalo falyakrisaha talaala buu nabi sal allah alay wasalam buunkii baa la afuufi rabaa waa la isku diyaarinaya urbun baa lafufaraa dhaafiy hadhihine soo gacanta kumaysaa haddaad ka gaarsiin karta gaarsiin oo baala ah, talaala talaashay bunkina la afuufay talaalkaa maad maxaa yeele geedka aad talaashay sadaqa jaariya khayr buu kuu noqon niyad wanaag baad ola timid adig wixii lagaa baahnaa waad la timid qiyaama iyo umuuraheeda ilahi baa iskale subxaana wa tacaala ninkii sagaal iyo sagaashanka nin dilay ee boqol kaga dhigay nin ee toobadkeenka ahaa ee toobad darteed waddankiisii ka tegay waddan kale u hijrooday dhexda markuu sii maraayo nafti ay qabatay nafti baa qabatay waalka inuu dhimanayo nafti isagoo hayso ayuu fanaa'a sadrah ilaa ilaa ardi mxuu ahaa maqsad dhulka u socday ayuu saa iskugu tuuray aggi aggi u socday saa iskugu tuuray waama dhintay waa dhamaatay ma dhihin isma tu dhinac saas kuma iskama fadhiisan ama meesha uu jiifay iskama saaxanin ma yani wuu saaxday ma aha wax laga hadlayo saas isku tuuray hundutuul soo art intii yarada hundutuulkeed muxuu ku helay in malaa'ikatu raxma ay qaalatay soo ma oo janno uu ku helay saasuu ku helay inta yarada istuurka istuuray naftaba haddii kaa baxayso oo tiraahdo war intan ho qof aad u dhiibto aad tiraahdo neefkaa hala daaweeyo xanuunsan neefkii baa la daaweeyey wuu tarmay xooluu noqday sadaqadii o dhan baa intaa sii socon doonta adigaa xoolihii ka tegay soo ma hal mas'ale oo fiqi ahaad sheegtay adoo sakaraatulmood ku sugan yaad sheegtay cilmi salaf ulumma taarikh baa laga hayaa iyaga oo jiran oo sakaraada ay ka warrami jireen aan soo marray qaarkood masaa'il qaar saasoo oo kale ah kuma sheegeen maanta haddii xaalkan hadda aan ahay aanan ahayn lakin hadda waan kuu sheegaya ya waanaad maqlaysaa madaxdoo kale xilligaas rob ninka ah maarata aan wax ka qaadanayn ama ay ka baqayaan markay sakaraadka iyo himiba ka faa'idaysan jireen oo dhihi jireen oka xadiidki ku reebi jireen kul hada waxaa weeyaan waa himi baa loo baahan yahay laanta timirta haddaad ka gaarsiin karta buunka afuufkiisa iyo qiyaamihii geli nin baa waxaa laga dhigayaa halmisaa laga dhigi ama muxuu noqon mudiir ama meel baa madax looga dhigi oo loo bedeli meeshu wuxuu le berri baa laga bedelaya maxaa iga galay buu le ah, xafiiskiisi wax geed oo hor tallaalan male ku kala imaan xafiiskiisi wax ku tallaalan male shaqaalo dowlad baan iska hay ku hadba meel baa lagu tuuri hadba meel baa lagu tuuri ya oo haddii lagu tuuro ad geedo tallaala geediu tallaalay iyagoo dhexda maraayo uu ka tago oo berri ummad ay harsato oo lagu noolaado oo lagu shiro oo laiskugu imaado dadka xafiisyaha ay harsadaan soo ajir weyn ma ajir weyn wey a ah, meeqa qofaa meel ay ka tageen aanta la harsanaya oo gurye iyo geedo iyo wax walbaba ku yaalaan waxaaso dhan waxa wey waa sadaqo iyo khayr iyo niyad wanaagsan wey hadduu ku sameeyo xadiidku saxiix weeyaan qala almusanifu raximah llah xadathana khalid bn mklad albajali qala xadathana sulayman bn bilal qala akhbarana yaxya bnu saciidin qala akhbarani maxamed bn yaxya bn xibaan can dawud bn abi dawud qala qala lii cabdullahi bnu salam ba wuxuu igu yihi radia allahu canhu abdlahi bnu salaam aisraaili ah, abu yuusuf in in samicta haddaad maqasho bidajaal gaalkii xumaaye sharta badnaa ee dajaal ah haddaad maqasho qad kharaja inuu soo baxay wa anta adiguna calaa widyatin aad ku dul sugan tahay calaa widyatin laantimireed ama dheeli ama tallaal taqrisuha aad rabti inaad tallaasho falaa tacjal haka degdegin oo balaaya dhacday hadhihin oo ordin an tuslixaha inaad tallaalka hagaajisato fa ina linnaasi dadka waxaa usugnaaday bacda dalika dajaal gadaashiisa caysha noololeh dadka oo noolol baa usugnaaday oo umiririgtaa iyo fitanta ay socoto wax la cunay iyo wax la cabiyo meel harsan loo baahan yahay iska talaal iska talaal xadiidku daciif weeyaan daawud bin abi daawud ninkan ihahdo yaa majhuula lakin macnihiisa kuwa ahaa soo marray mulamidii baabu dacwati lmadluum qofka madluumka marka hala shaqeysto oo danti adduun iyo ti aakharaba ha laisku wado waxaa ku jirta meesha markaa hala ilaaliyo hala ilaaliyo aadaabta sharciga ah qofna yaa la dulminin qofna ha dulminin haddaad dulmiso waa dembi iyo dulumaad isagana waaba ku habaari xadathana abu nucaym alfadl bn dukayn qal xadathana shayban an yaxya an abi jacfar can abi hurayra can nabi sal slm qaal halaathu dacawaati saddex duco mustajaabaatun waa la aqbali dacwat lmadluum midka laga gardaranya habaarkiisa waa la aqbali qofkii daalimka ahaa ayuu habaaray oo markuu adduunyadii ninkii waxba kaga tari waayey oo lagaga adkaaday yuu samada qaylo udirsaday samadu qaylo udirsaday albaabihii samada markaba waa la ballaqaya ilaaha awoodda lahana markaaba waa ajiibaya marka qofka asaga ee eh, madluumka ah ducadiisa iska ilaali weligaaba wa dacwat lmusaafiri musaafirka ducadiisa isagana qofka musaafirka waa iska mudar waa qof baahan waa qof gariib ah waa qof aan mashquulkii adduunkii iyo maraxii iyo faraxii midna ku jirin marka ilaahayna subxaana wa tacaala mudariinta iyo dadka baahan ee qurabada ducadooda waa aqbalayaa wa dacwat lwaalidi waalidka ducadiisa calaa waladihi ilmihiisa u habaaro calaa hadaad maqasho ducaa caleyhi baa la yihahda calaa waaladihi u habaaray marka habaarina way iskaga duceeya ilmaha si kasta u noqdaba ducada ha loo badiyo ilahay ha loo baryo subxaana wa tacaala sadaqadana ha loo bixiyo nin selafka kamid a ah, ya nin wuxuu yihi ilmihii baa iga xumaaday maxaan sameeyaa ma garanayo wax kale sadaqa ubixi bu yihi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha marka sadaqada waxbay taskiyeysaa oy dahirtaa oo akhlaaqdii hagaajisaaye sadaqa u bixi buu yihi ayib wa dacwat lwaalid calaa waladihi marka laa tadcuu calaa awlaadikum ayaa soo aroortay habaarina saxiix way xadiidkuna baabun wuxuu ku sabsan yahay su-aalu lcabdi addoonka su-aashiisa arrisqa risqi uu weydiista min allahi uu ka weydiisto in ilaahay risqi la weydiisto ceeb maaha dhib maaha ah, aakharo keliya ma ahee adduunna ilahay waa la weydiisan in adduun keliya aakhira ilowdaa la diidan yahay ee haddaad isku wado oo ilahay aad barido way banaan taha tira ilah risaaqada noo waasic liqawlihi tacala warzuqnaa ilaahuna arzuq wa anta khayru raaziqiin xikaayatan can nabiy llahi ciisa alayhi salaatu wasalaam warzuqna wa anta khayru raaziqiin ilahu inta wax arzuqda aad ugu khayr badan tahay adaa risqig o dhan gacanta ugu hayee ilaahuna arzuq oo na wey oo nabilo waxna sii ducada markaa aakan addunyada ilahay weydaysan karo ilah irsaaqada isi ilah cunta isi allahuma acim man acamana wasqi man saqaana rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana ayaa kamida marka adduunka waa lagu duceysan karaa ducada nabiga alay salam salaadas wuxuu ku duceysan jiray maxay ahayd saddexda shay uu ku duceysan jiray allahuma inii asaluka cilma naafica wa risqa ayiba wa camala mutaqabala meeqa jira la akriyaa subaxdii marka la tukado ya saddex jeer soosama ka allahuma ini asaluka cilma naafica warisqa ayiba camal mutaqabala adkaaru sabax bay kamid tahay iyaduna waa muhim hal xifdiyo in badan waa xifdisantihiin xadathana ismaaciil bin abi uweysi qaal xadathanii ibn abi zinaadi can muusa bin cuqba can abi zubayr can jaabir anahu samica anabiya sala allah alay wasalam cala lmimbari nabigo mimbarka saaran oo nadara fiiriye naxwalyamani xaggaa yaman buu nabiga fiiriyey mimbarka saaran yahi faqaala wuxuu nabigu yihi allahuma aqbil ilaahuna soo qaabili biquluubihim quluubtooda reer yaman qalbigooda ilah soo qaabili qalbigooda ilah soo lama dho ilah beerkooda burcad noo mari beerkooda beerkiisa ilah burcad noo mari soo lama qalbigoodana soo qaabili bu nabi alay slam iyagoo mu'miniina oo taa'ibiina oo qalbi jilcsan oo muslimiinta taageersan noo keen wanadara nadaran naxwa alciraaq xaggaa iyo ciraaq buu haddana nabiga fiiriyey calayh salaam faqaala mila midla dalik sidoo kale u yihi oo ay mujuus haysatay oo faris haysteen ilaahay soo qaabili buu yihi wa nadara naxwa kuli ufuqin jiha kasta ayuu nabigu fiiriyey shaam faqaala mila dalika allahuma aqbil biquluubina qulubtooda inaanu soo qaabili waa la aqbalay ducada nabiga aleyh isalaatu wasalaam wa qaala wuxuu yihi allahuma arzuqnaa ilahu na arzuq min turaati alardi ardada dhaxalkeeda ardada waxaa khayraad iyo khazaa-in iyo khayr oo gacanteeda ku jira gudaheeda ku jira ilaahuna arzuqna si wabaarik lana na barakee fi mudina mudka anaga wa saacana saacanaga mudka iyo saaca waa laba aalo laba adawaat oo adawaat lkayl waxyaala wax lagu miisa ah oo lagu miyahaan jireen mudkuna waa waa rubcu saac rubcu saac weya saacuna waa arbacata amdaad afar mud buu qaadaa laba kiiliya bar wey daciif listinaad wey xadiidka zubayr makigaasi waa mudalis samicana meeshan muuna sheegin can buu ku wariyey marka cilada xadiidka u kaasaa kamida kaasaa kamida laakiin inuu ilaahay nabiga alay slam baryi jir saaqada waa soo maray gaar ahaan inuu madiine mudka iyo saaca ilah allahuma barir fi mudina wa saacina inuu madiine u baryay xadiis saxiixo haabita ay ku sugan tahay nabi sala la alay slam baabu dulmi ulumaat dulmigu waa mugdiyaal meesha camalka saalixa iyo salaadaha iyo khayrka iyo daacada qofka muminka ay nuur u noqon qabriga iyo qiyaamaha iyo jidka siraad iftiin iyo nuur ay unoqonayso ayaa dulmiga iyo gardaraduna mugdiyaal bay noqonaysaa ulmi dulumaad baa la yidhi hadduu shirki iyo kufri ahaa waa mugdiga ugu weyn wey ee qofka u waxbaba arkeynin oo mugdi ku jiraayo sida loo wada dee naweeshii naartibaa waxaa loo tusaaya dhaandabagaalle iyo wax birbirqaayo oo biyo ah markaasuu ku daadanaya oo indhala yahay xadathana bishru qaal xadathana cabdاllahi qaal xadathana daawud bnu qaysin qaal xadathana cubaydالlah bn miqsam qaala samictu jaabir bn cabdillahi yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi itaquu dulma gardarrada iska ilaaliya fa ina dulma dulmiga iyo gardarradu dulumaatu mugdiyaal wey yowma alqiyama maalinta qiyaama waataquu shuxa bakhaylnimada iska ilaaliya iyo xirsiga iyo adduunka uun inaad wax ku qiimaysaan oo qofka walaalkaa ah ee muslimkaa ah, aad waxbaba u quurin fa ina shuxaba khaylnimada heerkaa gaadha ahlaka waxay halaagtay man kaana qablakum dadkii inaga horeeyey waxamalahum wuxuu ku xumbaaray an ansafaku inay daadiyeen ansafaku inay daadiyaan dimaahum dhiiggoodii wax isku quur la-aanti qof walbaba qofka kale noloshaba u diidaya nolosha uquuri leeyahay bakhaylnimada heerka u daran wey wastaxallu waxay xalaashadeen maxaarimahum wixi ilaahay ka xarimay ayay xalaashadeen cadaawad iyo qof kale oo la dulmiyo iyo asagoo wax loo diido iyo wuxuu heli laha gacanta lagaga dhufto waxaas dhan xaaraan xaaraan weeyaan la xalaashaday istaxalluu maxaarimahum saxiix wey xadiidka qaala xadathana xaatim laa yucraf lama yaqaanu le qaala xadathana xasan bnu jacfar qaala xadathana almunkadir ibnu muxamed ibnu munkadir can abihi aabihi buu ka wariyey marka muamed almunkadir ibnu muxamed aabihi moxamed ibnu munkadir waa imaam cadiima min aimati taabiciin kamid ah laakiin wiilkiisa munkadira waa daciif can jaabir buu ka wariyey qaala jaabir wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi yakunu fii aakhiri ummatii ummadayda aakhirkeeda waxaa imaan doona maskhun ayaa imaan doona in dadka suuradooda la bedelaba oo uun wax ilaahay og yahay daayeer laga dhigayaa iyo doofaar laga dhigayaa iyo suuro kaloo bedelo laga dhigayaaba ummad sibaab ah oo sambal ah oo aan hagaagsaneyn ayaa la arki doonaa ummadda nabi maxamedna ku jirta sala allahu alayh waali wasalam nasalu llahi salaam waqadfun baa dhici doona in cirka wax lagaga soo daadiyo diyaarado lala dhaco iyo madaafici lagu tumo iyo qasrigii weeyaan korkaa wax kaga imaan doonaa lama aqoon xilliga nabiga alayh salaam waxaan qaaradaha gudbaaye ee madaaficida laisku dhufanayo iyo waxaa la hagaayo lazerka lagu hagaayo iyo diyaaradaha maaratay aan wax wada jirin aan duuniya lahayn duuniya lahayn marka laga wada waxa wey kuma dhex jira laga wadaa duuniya waa leeyahay mid meel buu fadhiya meel buu fadhiyaa combyuter buu hor fadhiyaa halkaasuu ka hagaaya shaashadiisii ayuu taagan yahay meeshaasuu marka korna kor uqaadi korna hoos uqaadi sawirkiisi usaaran waxba uu ku sawiri marka waxa weya meel buu ka hagaaya wey meel bu ka hagaaya qadfi waasaa imaan doona oo rushayn ah korka wax laga rusheeyo khasfun baa imaan doona dhulkoo dadka lala jaro dhulkoo dadka lala gooyo dhulgariiryada iyo mxuaha waxyaalaha dhulka dhan iska dumaaya buuro dhan ood maqlaysaa way dhalaashay iyo bacaad idoo dhulka galay iyo reer dhan oo bad gordeganaa oo badiiba laqday khasfi wey wayubda-u waxaa la bilaabi markii ummadaas la halaagi rabo biahlilmadaalib kuwa madaalimta usaaxiibka ee dulmiga iyo gardarada iyo fisqiga iyo xumaanta kuwaasaa lagu bilaabi xadiidku daciif weyaan ninka almunkadar bin maxamed ayaa ku jira lakin fi saxiix الbukhaari buu kusugan yahay inuu maski iyo imaan doono qadfigaas eh, dad oo ummadda kamid aho degan buuro agtooda dhibaato weyn waa nabka alay ku sheegay yastaxiluuna alxera walxariir walacaazif waa ku dhihi jiri sala allahu alيh wasalam zinaday xalaashanayaan iyo xariirta iyo macaasifka iyo heesaha iyo waxaas badaha agtagtaagan ee mucsiyada munkarka ku jira mar walba mucaraduuna calaa ciqaab illah ciqaabta ilahi cadaabkiisa subxaanahu watacaala ayay khatar ugu sugan yihiin xadathana axmed bn yunusin qala xadathana cabdاlcaziz bn lmajishun qala abarana akhbaranii cabdullahi bn dinar can ibni cumara can nabiyi sala اlahu alيه wasalama qaal adulmu dulumaat mugdiyaal wey yowma alqiyama maalinta qiyaamo mugdiyaal weeyaan oo qabriga ku qaban oo banaan ku qaban oo xadiiku saxiix weeyaan qala xadathana musadad isxaaq qaala waxay dhaheen xadathana mucaad isxaaq badan ba bukhaari leyahay isxaq bin ibrahim alxandali isxaq bin ibrahim bin maxamed sawaaf ibn mansuur alkawsaj <coughs> isxaaqyo dhowr uu leeyahay bukhaari intaba waa dad hiqaada lagu kalsoon yahay cabsi male qaala waxay dhaheen xadathana mucaad qaala xadathana abi an qataada ibn dicama an mutawakil الnaaji can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu can rasuuli lahi sala اlah alay waslama qaal idaa khalasa muminuuna muminiintu markay ka baxaan oy ka nabad baxaan mina naari naarti ila way minkum ilaa waariduhaa bay ahayd naarti baa lagu arooray jidka siraad markay ka dhexbaxaan muminiinta oo xagga kale u gudbaan xubisu waa la tuurayaa waa la xabisi oo waa la reebi biqandara ayaa lagu reebayaa meel buundo oo kale oo tiidkiisirada aan ahayn qandarada waa buundo meeshaas briiskaas lagu aruurin bayna aljannati jannadii iyo wanaari bay udhexaysaa naartii waa laga soo gudbay jannadiina weli lama gaarin halkaa qandarada lagu lagu celin lagu hor istaagi markaasaa fa yataqaasawna way kala qisaasanayaan madaalima dulmi baynahum dhexdooda ahaaday fi dunya addunyada adduunyada waxyaal madaalimahoo ay isku sameeyeen ayaa lukala qisaasi marka madaalimtaasi waa madaalim aan naar gelinaynin wixii naar lagu geli lahaa lasoo gudub hadda naar waa lasdaayey wixii naar lagu geli lahaa oo kabaair ahaa oo qofka naarta lagu tuuro ah lagaga dahiro ahaa lasoo dhaaf marka madaalim aan gaadhsiisnayn heer lagu naar galo laakiin dadku ay wax iskugu haystaan oo qulbiga ahaataya iyo waxyaala noocaas oo kale oo hadda kahor lasiiyey iyo waliba indhaha laisku guduudiye waxyaala waxaa jirta yar yar ahoon aanaanra aan waajibinaynin ayaa jirtay dadkana xoogo ay udhe udhexaysay waxaa rabaa dadkii oo marka saafi oo qulubtooda ay saafi tahay inay galaan naam maxay aayadda qur-aankeed wanazacnaa maa fii suduurihim min gillin wax allaala wixii qalbiga ku jiray oo xasaasiyaah o dhan baa qalbiga laga saaraya ayagoo ikhwaana oo walaalaa oo mutaxaabiina oo inna haba yaraatee iskuhanaynin oo inna haba yaraatee aan dhaliil isku tuhmaynin ayay jannadooda gelayaan halkaasaa marka lagu sifayn madaalima fi dunya xataa idaa nuquu markii la ahiro hudibuu la saafiyeeyo intii la ahiro la saafiyeeyo wax walbaba laga qaduux yara xataa ya xoolihii baaba laskaga qisaasiye maxaa umala dadki xoolihi baa laska qisaasiye wahudibuu udina lahum waxaa loo ogolaan bidukuuli jana inay jannada galaan wax yaroo turxaana jannada looma ogolo qof wax yaroo turxaana wata waa in la dahiraa fawladii nafsu muxamedin biyadihi buu nabigu alayh salaam yiri allah nabi maxamed naftiisa gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartay laaxaduhu midkood bimanzilihi gurigiisa yu ka yaqaanaa oo ka tusid badan yahay minhu xaggiisa fi dunya addunyada xaggeeda gurigiisa addunyadaha ka aakhare iyo mansiladiisa aakharo ayuu ka yaqaanaa yani akthara dalaalatan wa irshaadan wa macrifatan ka yaqaanaa oo kaga maaratay hanuuni badan yahay markii jannada la galo gurigeyga gurigeyga yaa arkay magaceyga meel ku qoran maarateen yahdin ma jirto yahdin ma jirto nin walba su u socdo ayuu gurigiisi tagayaa ah, gurigiisibu tagaya allah naga dhig dadka jannada la geliy subxaanah wa tacala bifadli waraxmati marka nin walbaba gurigiisa jannadu ka yaqaana ki adduunyada ki addunyada ka yaqaana ka adduunyada waxaa laga yaaba xoog gurigaada ka maqneed oo dariskaada guryaha dhisteen oo albaab wadooyinkii lakala bedeli inaaba tiraa war guriga ma halkan u ahaa yaaba dhici kartaba laakiin midka aakharo si toosa wey nin walba camalkiisu ilan ku tagayo jaranjarada lagu tagaayaba waa camalkii cilmigii qur-aankii waa ka nabig ala slam yiri iqra warqa waa ka dhiije nabi sal ly slam fa ina manzilatu inda aakhir aaya taqra'uha saxiix wey xadiidka qala musنifu raximah اllah xadaثana msdد qala xadaثana yaحya can ibni cajlan can saciid bn abi saciid اlmqburiyi can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alيه waslm qaala iyakum wظulma iska ilaaliya dulmi iyo gardaro dhammaanba faina dulma dulmiga ama xag alle ka gal ama addoomaha ama naftaadaba ku samee faina dulma dulumaatun waa mugdiyaal ywma alqiyama maalinta qiyaama wa iyaakum waxaa iska ilaalisaan walfuxsha wax allaala wixii foolxumo ah oo qofka uu sameeyo ama ku hadlo faina allaha alla laa yuxibu man jacla alfaaxisha ninka hadalka xun ku hadla almutafaxisha isku kalife ku mubaalaqooda waiyaakum waxaa iska dhowrtaan warshuxa shaxiixinimada adduunyada dadaalkeeda inuu kugu dheeraato oo hadhow deena aada waxaan adiga ahaynba aadan laga rabin adduun inuu helo fa inahu dacaa wuxuu ugu yeerayaa man kaana qablakum dadkii dacaa wuxuu ugu yeeray man kaana qablakum dadkii inagu horeeyey buu u yeeray oo faqadacuu wuxuu ugu yeeray qadacuu inay gooyaan arxamahum raximkooda ay jaraan wadacaahum wuu u yeeray oo fastaxalluu waxay xalaashadeen maxaariman wuxuu ilaahay ku xarimay wuxuu ilahay ka xarimay way xalaashadeen shuxigii baa ugu yeedhaya inay xumaan ay samaystaan oo dhiig daadiyaan oo xoola dad oo xaaraanta xalaashadaan waxaa ugu yeedhaya shuxigii baa ugu yeedhi oo hogaaminaya xadiidku saxiix weeyaan <clears throat> qala xadathana cabdullahi bnu maslama qala xadathana daawuud bnu qays can <clears throat> cubaydillaahi bni maqsab can jaabir bni cabdillahi can nabiy sala allah alay wasalam qaal iyaakum waxaa iska ilaalisaan wadulma dulmiga faina dulma dulumaatun wey mugdiyaal yowma alqiyama maalinta qiyaamo mugdi unbaad gelaysaa xagee kaaga imaaday dhaalim qofka dulminayo dadka buu ahaa wataquu shuxa iska ilaalisha xinimada bakhaylnimada aad naftaada aad qofna qof wax uguurayn qofna wax la ogoleen inaad wax siiso ataa inaad wax siinin kaliya maaha aba oba garti inu helo xataa adi taada lagaaba qaadi maaye qofkii xataa meel kale inuu ka helo lama rabo wataquu shuxa fa ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum dadkii oo qofka waxba lala rabinba <clears throat> haddii wax yar lagu arko wanaaga waxaa weeyaan isweydiin iyo hagee ka imaaday iyo dabagal iyo in laga naxo waxaasoo dhan way ka imaanaysaa waxamalo wuxuu ku xumbaaray calaa ansafa inay daadiyeen dimaahum dhiigooda wasaxallo ay xalaashadeen maxaarimhu xaaraamtii ay xalaashadeen saxiix way xadiidka qaala xadathana <clears throat> ibn sulayman bnu xarbi qala xadathana xamaad bnu zayd can caasim can abi duxa qaala ijtamaca masruuqun waxaa kulmay masruuq bnu ajdac iyo washutayr ibnu shakl labadaa nin waxay ku kulmeen fi lmasjidi masaajidkii waxaa laga masjid kuufa inuu yahay abdillah bn mascuud beeshiisii ka shekeynayaan fataqawaba waxaa ku soo gadoomay ilayhimaa labadii sheekh masruuq iyo shutayr xilaqulmasjidi masaajidka xilqooyinkiis masaajidki nink dadku ay goobo goobo wax iskaga dadaayacanayeen ay u fadhiyeen labada markay soo galeen xaggoodii baaba loo soo didayba fa qaala masruuq baa wuxuu yidhi laa araa ma arko haa-ulaa dadka nagu soo yaacayo ma arataa yajtamicuuna inay nagu soo aruureen ilayna xaggeena inay nagu soo arooreen ooma arko ilaa liyastamicuu inay maqlaan unbay rabaan mina naga dhegaystaan khayran khayr dadka ugu soo diraayo maarata ahaa khayrun bay naga filayaan liyastamicuu mina khayran unbay rabaa khayr inaga dhegaystaane aan noqono dad marka isxoojinaya oo is ixtiraamaya oo suuro wanaag siiro wanaagsan leh aan noqono isku isxoojiya aan noqono fa ima an tuxaditha inaad sheekayso can cabdillahi aad ka sheekayso waa saxaabigii jaliilka abdillahi bin sheekoodi wey oo fa usadiqaka aan ku rumaya ana ani in adiga aada bilowdo oo cabdullahi masud markaa wax ka sheegtay aan dhao run wey run baa sheegtay wa imaa an uxaditha inaa aniga aan sheego can cabdillahi aan ka sheekeeyo fatusadiqani aad ii rumaysa labada mid usagal ilan waa laisxoojinaya markaasi qanaacadii iyo dumaaninadii iyo xasiloonidii dadkana way sii ziyaadaysaayo way kusii qancayaan faqaala wuxuu yihi xadith ya abaa caaisha abaa caaishaw masruuq weeyaane adiga sheeg adiga bilow noo anaan kuu rumeeyo qaala wuxuu yihi hal samicta ma maqashay cabdlahi cabdulahi bn mascuud radia allahu canhu yaqulu le alcaynaani labada indhood yazniyaani way zinaystaan oo hadday xaarim iyo xumaan ay sameeyaan walyadaani labada gacmoodna yazniyaani way zinaystaan hadday xaaraama gacanta ku taabtaan warijlaan labada lugoodnta yazniyaani way zinaystaan hadday zina iyo xumaan meel iyo faaxisho ay u socdaan walfarju farjigii yaa yusadiqu dalika arrinkaa ka dhabayni ow mase yukadibahu beeninayo oo oh, waxay raadinayeen waa sax dhihi oo dhex galaya farjigii baa marka wixii samaynaya oo hadduu sameeyo macnaha waxay ka dhigan tahay shaqadiinii iyo wasaaishiinii waad gaadheen haayadii meesha u socoteen farjigaasay markaa arrintu kusoo biyashubanaysaa oo zinadii dhabtaheed ay ka dhalanaysay xuduudda ay ka dhalanaysay axkaamta farjiga wey yusadiqu dalika uu rumayn oo yukadibu laakiin inta hore maxaa ka horeysa in wasaaishii iyo wadooyinkii farjigaasi uu xumaanta ku samayn lahaa in horta lala imaado indhihii baa u horeeya haddaa waxbaba la fiirinin oo aadan mxuaha aadan islaan ajinabi iyo xumaan aadan indhaha ku taagin xaggay zina ka imaanaysa zina ma imaanayso indhaha marka hore lalaaba waxa ugu muhimsan wey yadaani labada gacmood ayaguna sidoo kale rijlaani waa meesha loo soconayo farjigaa markaa waxaa wey yusadiqu dalika yukadib ah, qofki hebel waa zinaystay waa run iyo waa been waxa kala saari waa farjiga wfarji yusadiqu dalika yukadibu xadiidkaa ma ka maqasha cabdillahi mascuud faqaala wuxuu yihi nacam haa waan ka maqlay waa isku marxabeenaya qaala wa ana samictu ana waan ka maqlay qaala fahal samicta ma maqasha cabdاllahi ibn mascuud oo yaquulu leh maa fi lqur'aani qur'aanka kuma jirto aayatun aayad ajmaca ka kulmin badan lixalaalin xalaan oo xaraamin xaraam aayad xalaal iyo xaraan ka kulmin badan wa amrin amar wax laisamraayo iyo wanahyi xumaan laiska reebayo ka kulmin badan min hadi aaya aayaddan ma jirto cabdillahi ibn mascuud oo leh aayadduna waa in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaai di qurba waitaai lqurba wayanha an alfaxshaa'i walmunkar walbagi marka meeqa wey saddex saddex mi amse afar afar in allaha yaamuru bilcadli ko walixsaani laba waitaai di lqurba saddex soo maaha xagga kalena wayanha can alfaxshaai ko walmunkari laba walbagi saddex waa saddex iyo saddex wey xalaal iyo xaraam amar iyo nahyi aayad ka jamcin badan ma jirto iyo cabdillahi mascuud yiri ee ma maqashay qaala shuteer wuxuu yihi nacam qaala wuxuu yihi wa ana qad samictu waan maqli masruuq yiri qaala fahal samicta ma maqashay cabdallahi ibn mascuud yaquul isagoo leh maa fi qur'aani quraanka aayatu aayad ma jirto asraca ka degdeg badan farajan farajka qof kurbaysnaa walbahaarsanaa murugsanaa ay arrinta ku adkeed meel aayad ka hadlaysa oo ka degdeg badan farajkii iyo meeshu kaga bixi lahaa min qowlihi tacaala aayadan ma arkin oo alla yihi waman yataqi llaha qofka ilaahay ka caabsada yajcal lahu wuxuu u yeelaa makhraja min alkurabi walhumuum kurbadii iyo dhibaatadii haysay meeluu kaga baxo ayuu ilaahay subxana wa tacaala u yeelaa marka soo maaragti taqwada ilaahay alla kacabsiga iyo daacada iyo khayrka iyo cibaadada wax alla waxay kurbo iyo walbahaar iyo murug ahaa oo dhan ilahay baa kuu ballan qaaday in lagaa faydaayo qaala nacam waan maqlay bu ayadaas inuu sidaa yiri ibn mascuud qaala wa ana qad samictu ana waan maqlay qaala fahal samicta ma maqasha cabdallahi yaquul isagoo leh maa fi lqur'aani qur'aanka ma jirto aayatun aayad ashadda ka daran tafwiidan ah, tafwiid yani celin umuurta loo celiyo iyo xukunka ilaahay subxaanahu watacaala min qawlihi ilaahay qowlkiisa aayad kaga daran in ilaahay wax loo tafwiidiyo loo bandhigo xukunka iyo amarka iyo umuuraha isaga loo bandhigo meel kale aan loo cararin xaggiisa loo cararo aayaddan aayad ka daran ma jirto waa la yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah addoomahaygii naftooda xadgudbeenow ay ku xadgudbeyow haquusanina naxariista ilaahay ilahay dunuubto dhan buu dhaafaay ah, in allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubto dhan buu ilahay dhaafaay soo maarti marka waa aayad ilaahay xaggiisa in wax walbaba loo bandhigto oo xaggiisa loo cararo oo raxmad ilaahay waasac ahaa ayna kaa soo oodmaynin la dhex galo ay aayaddu ka hadlaysaa ah, laa taqnaduu min raxmat illah quusanina maxaa la samayni xag alla ha loo cararo ilahay umurihii haloo bandhigo xaggiisa haloo haloo gadoomo aayaddaas ma maqasho qaala nacam ha qaala waana samictu ana waan maqli xasan isnaad wey xadiidki sanadkiisa xasan weyaan ayib marka xadiidku fawaaid buu leeyahay ay mid tahay in dadka cilmiga iyo aqoon iyo macrifada raba wax la baro oo culummadu ay u fadhiistaan oo ay wax baraan laba in culummadu ay isxoojiyaan waa laga qaadan oo wixii khayr iyo wanaag iyo cilmi iyo wanaaga ay isku xoojiyaan oo mutaabaco iyo shawaahid isku noqdaan oo waa saxsan yahay waa fiican yahay waay maxay faa'ideynaysaa waxay faa'ideeni in dadki ay isku qancaan bay faa'ideynaysaa waxay faa'ideynaysaa qofka asaga ah in misdaaqiya uu yeesho misdaaqiya waxay faa'ideynaysaa in ummaddu ay hadhow ay garato in culummadu ay isku xidhan tahay oo isku duuban tahay walaalo ay yihiin waxaas dhan bay faa'ideynaysaa ayadaha qur-aanka oo la tadaburo oo ayad walbaba maxalkeedi iyo makaankeedi iyo meesha ay ka hadlaysa la fahmo iyaduna waa laga qaadanayaa sida ibnu mascuud radia allahu canhu ardaa uu u tadaburi jiray qur-aanka kariimkaa ee fahamka qur-aanka oo la soo bixi jirayna ayadana waa laga qaadano waa fadli cabdullahi ibn mascuud fadaaishiisa kamida ayuu xadiidka itusayaa radia allahu canhu ardaa ardadiisa iyo dalabadiisa siday ugu xidhnaayeen waxooga faa'idaysteen ayadana waa laga qaadanaya xadathna cabdullah cala bin oo balaqani canhu waaba soo gaar xaggiis qaala inuu yihi xadathana saciid bin cabdilcaziizin can rabiica bn yaziid can abi idriis alkhawlani can abi dhari lgifaari radia allahu canhu can nabiy sala allah alay wasalam can illahi tabaaraka wa xadiid lqudsi wey qaala ilaahay wuxuu yihi yaa cibaadii addoommahaygiyo eray aadka uqiimado cibaadi ilahi baa isku idaafeey idaafa tashriif wey dad wada sharfaayo oo mu'miniin oo muwaxidiina laakiin dembi iyo xumaani wax kastoo ay sameeyaan ilaahay subxaanah watacaala raxmadiisii iyo toobadiisa way u furan tahay soo dhaweyn baa loogu baaqayaa yaa cibaadii inii qad xaramtu dulma dulmigii baan xarimay calaa nafsi nafteydaan ka xarimay asagoo ilahay koonka o dhan iskaleh oo makhluuq oo dhan iskaleh oo maalig ah walmaaliku yatasarafu fii mulki kayfa shaa maaliguna mulkigiisa suu raba ugu tasarufi oo dulmi kuma aha ilahay koonkiisa inuu suu raba ugu tasarufo laakin tafadulan ilahay asagaa iska xarimay inii qad xaramtu dulma calaa nafsii naftaydaan dulmi ka xarimay wajacaltu <coughs> waxaan yeelay muxarama mid la xarimay dulmiga baynakum dhexdiinane falaa tadalmu hasdulminina hasdulminina ayuu ilahay leh waa inaga xaaraan ee hasdulminina maxaa yeelay haddii laisdulmiy maxaa ka dhalan dhibaatooyin badan baa dulumaad yowma alqiyama soo marray mar waxaa ka dhalanaysa in cadaawad ay imaato oo colaad ay timaado oo amni dari iyo nabadgelyo dare ay imaato oo qadiicaturaxim uu imaado oo dumaaninadii iyo deganaantii iyo xasiloonadii iyo mooraalkii uu jabo raaxadii adduunka iyo sacaadadii o dhan la waayo waxaa dhan dulmi baa ka dharanaya yaa cibaadii inakum idinku aladiina kuwiibaa tihiin tukdiuuna bileyli habeen iyo wanahaar maalinba gafaaya inakum tukdiuuna bilail arbaciinka inakum tukdiuuna aladiina kuma jirin kan waa kan lakin inakum tukdiuuna aladiina kuwiibaa tihiin tukdiuuna leyla wanahaar habeen iyo maalinba waad gaftaan oo macsuum ma tihiin waxba inaga dhici dhinac kastaba xumaanta kaaga timaado af iyo adin wuxuu ahaadaba wa ana akfiru dunuuba dunuubtaan dhaafaa dhammaan walaa ubaali una abayeeli maayo waa badan yahay iyo waa yar yahay iyo habeen baa la sameeyey dad dhexdood baa lagu sameeyey iyo wuxuu ahaadaba ilahay waxba kuma cusla waa u sahlan tahay inuu dhaafo adoon wanaagsanoo soo noqdo la noqdo walaa ubaali fastafiruuni istikfaar iyo dambi dhaaf iyo weydiista akfir lakum waa inay dhaafayaay waa ballanqaad iyo damaanaqaad cahdiga ilahay iyo wacdigiisana ilahay waa oofiyaa subxaana istakfiruna akfir lakum waa ini dhaafayay marka qofka asagoo ilaahay uu leeyahay dembigiina waa dhaafi inuu qofka intuu dembi galo uu yihaahdo waswaas isku rido waswaas isku rido dad badan baa qalaq ku dhacaa qalaq iyo marad nafsi oo dembibuu kudhici kudhici kudhici marka dambe wuxuu go-aansani inaan lagaba dhaafayninba inaan laga dhaafayninba umalaynaya markaas isku hadal iyo isku buuq iyo wax shaki waxaasuu bilaabi waxaa lama baahna waaka albaabka waa furan yahay yaa xiray tukdiuuna leyla wanahaar waana akfiru dunuub inaad dambaabayso waa la ogaa ilahay waa ogyahay haddana wuxuu cadday inu ilahay dhaafayo ee istikfaar adiga la imow ma la imaatay ha khalaas yaa cibaadiya addoomahaygayo kullukum dhammaantiin jaayicun waad gaajaysantihiin ilaa man adcamtuhu qofkaan quudiye mooyaane irsaaqada cirka iyo dhulka intaba ilahay baa iskale xagge kabaad ka keeni wafi samaai risqukum waa tuucaduun risqigaa ilahay baa gacanta ku haya haddaan asaga uuna keenin wax cunto keeni marti raashin la soo saarayo cunto lama keeni karo xoolo lama wixii o dhan ba ilahay baa gacanta ku hayo maamula marka haddii laga xidha albaabahoo dhan oo kor iyo cirbi dhulba lagaa xidho xaggee dirsaaqad ka heli kulukum jaaic waad gaajaysantiin ilaa man ancamtu qofkaan quudin mooyeen fastadcimuuni iga quudis dalba oo quudin iyo waxaan cuna iweydiista udcimkum waa ina quudinayaa ah, oo ilaahu quudi orsaaqada noo waasixi dhaha yaa cibaadii kulukum dhammaantiin carumaa tihiin kuwa oo aradan kuwa aradan ayaad tihiin oo wixii laqaqaawayah baa laga soo baxay hooyada laga soo baxay adduunkaba la yimid arlbaxr hagee laga yimid hagee kusii taalay hagee kusii taalay ilahay baa keenoo sakiray kulukum caar ilaa man kasawtu qofkaan arad bixiye mooyeen fastaksunii iga aksukuma ina arad bixiye yaa cibaadi addoomahi lawan awalakum kiina hor akhirakum kiina dambiya wainsakum insigiini wa jinakum jinigiini kaanuu hadday wada noqdaan calaa adqa qalbi cabdin minkum yani addoon idinkan igamida qalbigiisa ka ugu taqisan oo taqwo isku wada raacdaan iyo alla kacabsi isku wada raacdaan lam yazid dalika taqwadaas ma ziyaadinayso fii mulki aniga mulkiyga shay waxba mulkiga ilahay waxba ku kordhin mayso wax ilahay ugu kordhi oo hebel taqwo la yimid oo ilahay waxbaa u ziyaada la dhihi ma jirto ilahi subxaana watacaala waa alla maalikulmulki ah wax walba gacantiisa ay ku jirto walow kaanuu hadday ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin hal nin ah qalbigiis ka ugu faajirsan hadday iskugu imaadaan oo faajiriin wada noqdaan dadko dhan lam yanqus nusqaami maayo dalika fujuurka iyo dulmiga iyo kufrigaasi min mulkii mulkiga shay waxba kama nusqaaminayo wax ilahay ka nusqaami ma jirto khasaare ilahay ma garayso oo khasaare iyo xoolihiiba dadka baa ka xumaaday la dhihi maayo ilaah awooddiisa iyo mulkigiisa waxba iskama dhimayo qofka marka ziyaadadana qofka wuxuu la yimaada taqwaana naftiisay u noqon wixii xumaana uu la yimaadana naftiisay ku noqon walow ijtamacuu hadday kulmaan fii saciidin waaxidin dadkao dhan hal banaan hadday iskugu imaadaan oo fasaaluuna ay weli weydiistaan hal mar ah ayaa waxaa nasiiy qof walba u yidhaahdo faacdaytu aan siiyo kula insaanin qof walba oo minhum dadkii kamida maa saala wuxuu weydiista aan siiyo lam yanqus dalika min mulki mulkiga shee waxba kama nusqaaminayo eh, yadullahi mal-a saxaau leyli wanahaar gacanta ilahi way buuxdaa habeene maalina wb shubaysaa waxbuu bixinaya alle maalintuu khalqiga abuur ilaa maanta intaasuu ilaahay wax bixinayaa mana nusqaamaysa subxaanah wa tacaala wax nusqaamaya ma jirto ilaahay awoodiisii iyo nicmadii iyo barwaaqadii gacantu ku hay sidii un weeyaan meeqaa roob intuu doo barwaaqa dhacdo caws iyo doog iyo beero iyo raashin iyo wax walba laga soo saaran wax walba laga soo saaran mar labaad baa int in leg haddana ilahay soo dejinaya haddana mar labaad markaas haddana la goosan haddana sidiisi leg saa ku socon xoolihii inti in ka badan waa u sii soconaysaa waa dhinac ilahay mulkigiisa waxba kama nusqaamayo subxaanahu watacaala ilaa kamaa sida yanqusulbaxru shay mustaxiil ah oo aan waxba yaa lagu lagugu fahansinaya ilaa kamaa sida yanqusu lbaxru badda uu u nusqaamo oo yuma an yuqmasa in la tiimbiyo fiihi lkhaytu haydka dun ama irbad mikyad oo soo arortay irbad saa loo geliyey amsatan waaxida hal marana saa loo geliyey isagoo waxba nusqaaminaya mooyeen waxba kama nusqaamin badaa buuxda ee qulqulaysa oo irbad saa loo geliya malsa irbad ah, makyad milsa waxba aan lahayn waxba la soconin oo suluuq la soo siiyey waxba kama soo raacin yaa cibaadi addoomahaygio inamaa hiya acmaalukum acmaashiini wey ajcaluhaa calaykum korkiina ayaan inii haynayaayo inagu dulhayn ajcaluha korkiina idinka inagu dulhaynaya a ah, axsiihaa riwaayad kale okeed waa inii ilaalin waa inii xifdin waa inii dhawri markaasa de hortaada intii la dhigo yaa iqra kitaabka lagu dhahaya faman wajada ninkii hela khayran khayr khayr buu helay marka kitaabkiisa saa loo kala furayba maxaa khayr ah maxaa cibaado ah maxaa daaca ah maxaa biri iyo samafala maxaa nicmo ah waxaasoo dhan oo janna lagu geli lahaa ninkii ka hela falyaxmad illah ilahay ku xamdiyo ah, alxamdu lilah yiraahdo ilah tawfiiqda ilahay baa iskale ilahay baa waafajiyey sacaado la doonay wanaag iyo khayr la doonay alxamdu lilah yiraahdo isaga awoodiisa ma aheen waa waafajin waman wajada ninka hela gayra dalika warqadihiisii iyo camalkiisii waxaan wanaagsanayn ninka ka hela falaa yaluumu yuuna dagaal ilaa nafsa naftiisa mooyeen asagaa saaxday asagaa cibaadaysan waayey asagaa af iyo adima laga badbaadi waayey asagaa nicmada ilahay ku shukrin waayey marka wax walba asaga asagay ku noqonaysaa naftiisa un dagaalo kaana abu idriis wuxuu ahaa abu idriis alkhawlaani caa'idullahi ibn cabdillah idaa oo shaami sanadkan waxaa la dhahaa musalsalun mishaamiyiin reer shaam yani sharafu lishaam baa la yihahda reer shaam sharaf buu yahay abu idriis alkhawlani wuxuu ahaa idaa xadatha bi hada alxadiid markuu xadiidkan akrinaayo jafaa calaa rugbatayn labada low ku fadhiisan jiray uu aruman jiray labada low ku fadhiisan jiray tawaaducan watacdiiman waxtiraaman xadiidkan asaga waa xadiid ilaahi ah xadiid qudsi ah oo ilaahi subxaanah wa tacala raxmadiisa iyo fadligiisa iyo dhaafidiisa iyo wusciga iyo waasicnimada nicmada uu gacanta ku hayo awoodiisa ayuu ka hadlaya marka xadidka xadiid cadiima wey marka haybo haybada ilaahay in maaratay lala khushuuco oo lala tawaaduco oo la weyneeyo waa mudan yahay xadiidka xadiid saxiixa wey qaala almusanifu raximah llah xadatha baabu kafaarat lmariid qofka mariidka ee jiran kafaaradiisa kafaarat lmariid yani dembigaa uu galay eh, maradka maradka iyo jiradaas dembigii u galay in looga dhaafayo xadiis badan baa imaan doonta kafarat lmariid kusaabsan oo ay kamid tahay mathalan eh, mariidka iyo xanuunkiisa iyo wuxuu ka hel